بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم العمريدي رحمه الله باب الاستثناء أخرج به من الكلام ما خرج من حكمه وكان في اللفظ درج ولفظ الاستثناء الذي له حوى إلا وغيرا وسوا سوا سوا khalaacada xaashaa famaci lansibi maa akhrajat min di tamaamin muujabin ka qaama kulu lqawmi ilaa waaxida waqad ra'aytu lqawma ilaa khaalida wain yakun min di tamaamin intafa faabdilan wannaasbu fiihi ducifa hadaa ida stahnaytahu min jinsihi wamaa siwaahu xukmuhu bicaksihi kalan yaquuma alqawmu ilaa jacfaru wanasbu fi ilaa baciiran akharu wain yakun min naaqisin failaa qad ulqiyat walcaamilu istaqalla kalam yaqum ilaa abuuka awala walaa araa ilaa akhaaka muqbila wakhafdu mustathnaan cala aliطlaaqi yajuusu bacda saabacati albawaaqi wanasbu ayda jaa-izu liman yashaa bima khalaa wamaa cadda wamaa xashaa waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii camridiga ahaa gaar ahaan baabu mansuubaati alasmaa ayaynu ku guda jirnay markaa caawa darsiganu insha allahu tacaala waxau ku saabsanaan doonaa istinaha iyo waxa weeyaan axwaashiisa ayaynu qaadan doonaa insha allah waxau yihi naadimku haadaa baabu bayaani listinaai istifnaa caddayntiisa baabkeedii iyo iridii laga gelayay weeyi sida munaasabka ahi waxa uu leeya waa in lagu xambaaro almustathnaa in la yidhaahdo ayaa munaasabku uu yahay buu odhanaya shaarixu waayo hadalka aynu hadlaynaay waxa uu ku guda jiraa oo aynu ku guda jirnay mansuubaadda mustathnuhuna waa ismiga dhaca ilaada dabadeed ama ilaa walaalaheed mid ka mida dabadeed marka istidnuhu waxa uu leeyahay tacriif buu leeyahay min xayu luga wa min xayu alisilaax labada dhinacba dee wuxuu leeyahay tacriif xagga luqada waxaa lagu dhahdaa mutlaqu likhraaj wax la saaro un baa la dhahda agga luqada mutlaqu likhraaj saarid la idlaaqay oo la sii daaya la dhahda xagga luqada xagga istilaaxana waxaa la idhaahdaa alikhraaju biilaa aw biixdaa akhawaatiha waa in ilaa wax lagu saaro ama ilaa walaalaheed mid kamida in wax lagu saaro bishayin lowlaa dalika alikhraaj lakaana dakhilan fi ma qablah waxaa lagu saarayaa shay haddii ilaa aan lagu saari lahayn gudageli lahaa waxa ka horeeya ilaa daday tusaaleaad ku fahmi kartaan qaama alqawmu ilaa zaydan qaama alqawmu ilaa zaydan hadda ilaa baan wax ku soo reebay waxa aan soo reebayni waa zayd zaydna ilaa haddii aanan ku soo reebin qoomka waxa aan u sugay oo qiyaam ayaa uu ku guda jira marka hore sooma laakin hadda maxaa ka soo reebay xukunkaa hore dee ilaadaa ka soo reebtay marka kaasaa la dhahdaa alikraaju bilaa aw bixdaa akhawaatiha bishayin lawlaa dalika alikraaj lakaana dakhilan fi ma qabla aladaat kaas baa la dhahdaa xagga istilaaxa haddaba baabkani waxa uu leeyahay arkaan tiirar buu ka kooban yahay arkaantiisaasi culimadu waxay ku tilmaamaan inay yihiin saddex saddex rukni ayaa uu ka kooban yahay saddexdaa tiir waa almustathnaa minhu kii wax laga soo reebay mustathnaa minhigu waa alsmu almadkuuru qabla aladaat adaadka wax soo reebay ismiga ka horeeyo hortood la sheego waxaa la dhaahdaa mustathnaa minhu baa la dhaa wax laga soo reebaya isagu rukniga labaad waa almustathnaa waa ka la soo reebayo oo waa ka cashirkan uu ku saabsan yahay isna waa alsmu almadkuuru bacda aladaat ismiga adaadka ka dambeeya maxaa la dhahdaa mustathnaa la dhahdaa labada waxa u dhexeeya mustanaa minhuga wax laga soo reebayo iyo mustanaha lasoo reebayo waxa ka dhexeeya ee u dhexeeyana waxaa la dhahdaa ee isku xidhaya adaatu istina baa waa adaadki wax lagu soo reebay saddexdaa rukni buu ka koobay saddexa saa ufahma horta haddaba adaadkaasi lagu soo reebayo culimadu waxay uqaybiyaan afar bay uqaybiyaan afar bay uqaybiyaan ma huwa xarfun biitifaaq wax xaraf ah lana isku waafaqsan yahay waa ilaa waa ilaa oo de kitaabka hore asalka wuxuu ka abiray xuruuf istina ka abiray sooma min baabi taqliib ayuu maray oo waxaa la haalib yeelay xuruufta sababta oo ah waxa badan in ilaa wax lagu soo reebo ilaadaasi ay badan tahay in wax lagu soo reebaana waa xaraftay hadda infanayla tahay sooma waa yahay wa maa huwa xarfun bitifaaq waa ilaa maa huwa ismu bitifaaq wax ismi a ah layskuna waafaqsan yahay waa maxay kuwaasina waa hayru iyo siwan biluaatiha kuwaasina waa asma waa laisku waafaqsan yahay ma huwa ficlu bitifaaq iyo wax ficil a ah layn isku waafaqsan yahay waa maxay kaasina waa layse iyo laa yakuun kutubta damaan ku gaari doonaa insha allah kitaabkeena inuu qorin kii horena inooma qorin iyo maa huwa mutaradidun bayna alxarfiyati walficiliya wax mutaradid ah oo dhex wareega ficil iyo xaraf marna ficil noqda marna xaraf noqda waa khalaa iyo caddaa iyo xaashaa ah, saddexdaasi lafdi hadii waxa ka dambeeya la hoos dhigo waa xuruuf oo waa xuruufuljar haddii waxa ka dambeeya la kor dhigana waa afcaal oo mafcuul bihi weeyaan mafcuul bihi waa qaadanaya faacilkoogiina waa waajib istitaar waa waajib istitaar laakiin waa marka aan maala la xidhiidhin weyaan haddee laakiin maala la xidhiidh maa masteriye ah, waxa waajib ah in ficil laga dhiga in ficil laga dhigo ayaa waajib noqonaysa xagga qaybahana sidaasi ayaa loo qaybinaya adaadkaasi wax lagu soo reebay haddaba u kaalay ismigan ismiga mustana cashirkeenu ku saabsan ya ukaalay kitabki hore kole si fican baan ugu sharaxnay ismigaasi in ilaa lagu soo reebo iyo in hayru iyo siwan bilugaatiha ah lagu soo reebo iyo in lagu soo reebo khala iyo cadda iyo xaashaa saddexda mid buu noqon saddexda mid ayuu noqonaya haddaba mustanaha ilaa lagu soo reebo lahu alaaatu axwaal saddex xaaladood buu leeyahy mustanaha la soo reebayo ee ilaa lagu soo reeba saddex xaaladood buu yeelanaya culimooy saddexda xaaladood xaaladda koowaad waa wujuubu nasbi in la nasbiyo ayaa waajib ah si fiican u fahmi ismiga ah ilaa lagu soo reebay waxa waajib noqonaysa iyo geedka go-an in la nasbiyo waa waajib so maynaan fahmi iyo e, jawaazu nasbi walbedeliya nasba way bannaan tahay in istinanimo mustafninimo lagu nasbiyo waxa kale oo bannaan ismiga ka horeeyo in laga bedelo kolba siduu yaana waad u eegide bedelka waa soo martay axwaashiisii layn iyo kownuhu calaa xasabi alcawaamil in loo fiiriyo cawaamisha kolba in la eego oo caamilkan ka horeeyaai wuxuu u baahan yahay in looga dhigo hadduu faacil u baahdo in faacil looga dhigo hadduu mafcuul u baahdo in mafcuul looga dhigo haddii uu u baahdo tacalluq lagu soo tacalluqina in lagu soo tacallujiyo soo saxiix ma saddexdaa xaaladood buu yeelanayaa mustatnaha ama ismiga lagu soo reebo ilaa xaaladda koowaad ee wujuubu nasbi sheekhaa noo sharxi doona insha allah iyo laba shardiba ayaa loo eegi doonaa kitaabkan gudagelanaa insha allah wuxuu yidhi naadimku akhrij saar bihi ay bil biladaati adaadka ku saar min alkalaami kalaamka xaggiisa kaga saar maa shay saar maagaasoo kharaja baxay ay huwa maagu min xukmihi kalaamka xukunkiisa ka baxay wal xaal buu kalaamka xukunkiisa ka baxay kaana uu ahaaday huwa maagaasi indaraja mid soo gudagalay ay huwa maagu fi lafdi ay fii lafdi lkalaami kalaamka lafdigiisa xaalo uu yahay mid soo gudagalay ayaa u baxay waa inta hadda inii sheegay si fiican u fahma wuxuu ku leeyahay adaadkan kalaamka hore waxaad kaga saartaa kalaamkana wuxuu ujeedaa mustahna midowgiide sidaa u fahma waxaad ku saartaa oo xukunkiisa aad kaga saartaa shay ka baxay xukunkiisa lafdi ahaana korkii hore ku guda jiray oo hadda markaan idin idhaahdo qaama alqawmu ilaa zaydan ilaadan waxaynu ku saarnay mustanaha hore mustanaa miniga hore waxaynu kaga saarnay shay ka baxay xukunkiisa oo ah ilaa zaydan oo zayd waxaynu ka saarnay xukunka ah qiyaamka qoomka hore aynu usugnay marka horena qoomka wuu ku guda jiray de oo ilaadani haddii ayna joogi lahayn oo aan la keeni lahayn dee qoomkaa horu ku jiray oo xukunkaa qoomka loo sugo isna usugnaa laakiin hadda xukunkaa maxaa ka saaray dee ilaada ka saartay akrij saar bihi ay biladaati adaadka waxaad ku saartaa min alkalaami kalaamka waxaad kaga saartaa mustatnaa minhugu u jeedaaye maa shay ku saar maaga oo kharaja baxay huwa maagu min xukmihi kalaamka xukunkiisa ka baxay walxaal buu kalaamka xukunkiisa uu ka baxay kaana uu ahaaday huwa maagu daraja mid soo gudagalay fi lafdi ay fi lafdi lkalaami kalaamka lafdigiisa xaaliya mid soo gudagalay ayuu xukunkii ka baxay kalaamkaasi hadda infaana ila tahay waa tacriifkiisii oo kooban halkana wuxuu doonaya haddana inuu ku sheego waxa weeyaan alfaad stithna wa lafd stithna ay wa lafd stithnaai istihnaha lafdigiisa alladii lafdigaasoo xawa koobay ay huwa ladiigu lahu ay lilistihnaai istihnaha koobay ilaa ilaa weeyi ilaaba khabarkiya waayru weeyi wasiwan weeyi wasuwan weeyi wasawaau weeyi inta weeyaan alfaada istina loo adeegsada waa kuwa khalaa weeyi khalaa wakhalaa khalaa weeyi caddaa wa caddaa caddaa weeyi xashaa xaashaa wa xaashaa xaashaa weeye alfaada istinaa ee faa'iidaysa istinaa wuxuu ku leeyahay sheekhu wa ee ururisay waa ilaa waynanu sheegeen dee aqsaamtay u qaybsamaan ku noqon mayno hadda iyo hayru oo la rafciyo iyo siwan biwasni ridan iyo suwan biwasni hudan iyo sawa biwasni sama ha kolka intan iyo waa asmaa taa horena waa xuruuf wa khalaa iyo khalaa wa cadaa iyo cadaa wa xaasha iyo xaasha xashana waa la dhahda xasha oo alifta hore laga saaro saddexdana waa mutaradidatu bayna alxarfiyati waalficliya markaa wuxuuna sheegin labadii iyagu waajib ahayd inuu ficil noqdaan ah, maa huwa ficl eh, bitifaq eh, wixii ahaa iyoomuu kutubta damaan insha allahu tacala ku gaari doonaayo waa layse iyo la yakunu wuxuu yidhi naadimku wa lafdulstina ay wa lafdulistinaai istinaha lafdigiisa alladii lafdigaasoo xawaa ay jamaca ururiyey huwa ladiigu law ay lilistinaai istinaha koobay ee ururiyey ilaa ilaa weeyi ah, waayru ayru weeyi wasiwan weeyi wasuwan weeyi wasawaau weeyi wa khalaa weeyi cadaawa cadaa cadaa wey cadfan bilahaadif xaashaa waxaashaa xaashaa weeye alfaadii uu kuu tiriye soo ma qaybta u kala baxdayna horaan kuugu tilmaamo xukunkiibuu gudagelayaayo ilaana ismiga lagu soo reebo ee mustafnaha ah waxaynu nidhi saddex xaaladood buu leeyahay saddexdi xaalood buu doonaya inuu gudagalo ti u horeysay oo ah wujuubu nasbi ah inuu nasbuhu waajib yahay marka nasbuhu uu waajib noqonayo laba shardi baa lagama maarmaana an yakuuna alkalaamu taaman kalaamku waa inuu taam yahay wa an yakuna muujaban muujabna waa inuu yahay labada shardi marka la helo waxa waajib noqonaysa ilaada ismiga ka dambeeya in la nasbiya waa waajib waa ma macna tam ma macna muujab tam maxaa looga jeeda se muujab maxaa looga jeeda waa bian yudkara fiihi almustathnaa minhu kalaamkan waa in lagu dhex sheego mustathnaa minhugii wax laga soo reebayey culmamayna basidan muujab maxaa looga jeedaa ya waa an laa yasbiqahu nafyun aw shibhu waa inaan lagala horumarin oo aanu ka horaynin nafyi iyo nafyi wixii shabahayey taa waa inaan lagala horumarin nafyi iyo nafyi wax shabaha waa inaan laga horraysiin oo nahyigii iyo istifaamtii iyo kuwaasaa shafaca kuwa waa inaan naga horraysin labadaa shardi haddii aynu helno ilaada ismiga ka dambeeya la nasbiyaa waa waajib tusaalina sheekhaa ku keeni doona wuxuu yidhi fama ilansibi fansibdhe ficda qaado fansib nasbi ayuha naxwiyu maca ilaa ilaa maceeda waxaad nasbisaa maa shay nasbi maagaasoo akhrajat ay saartay hiya maadi hu maaga min kalaamin kalaam xaggii ay ka saartay kalaamkaasoo dii tamaamin dhammaystiran u saaxiib ah kalaamkaasoo muujabin la sugay muxuu ku yidhi waxaad nasbisaa buu ku yidhi weliba waa nasbahaasi waa waajib e ilaadu waxa ay saarto waa mustani waynu garanaynaa sooma kalaamka ay ka soo saartayna laba shardi laga helay tam iyo muujabnimo ilaada waxa ka dambeeya waa waajib inaad nasbisaa buu kuleyan adigu ma adkade marka sooma fansib nasbi maca ilaa ilaa maceeda waxaad nasbisaa ma shay nasbi maagaasoo akhrajat ay saartay faacilkii waa istitaaran yahay hiya ilaadu mafcuul baan soo qadaraynaa hu maaga min kalaamin kalaam xaggii ay ka saartay kalaamkaasoo dii tamaamin dhammaystiran u saaxiib ah oo mustatnaa minhugii la sheegay kalaamkaasoo muujabin la sugay oo nafyi iyo nafyi wax shabaha aanu ka horraynin mayna basidayn tusaalead ku fahmi eeg wadaalika tusaale ka qaama waxaa istaagay kullulqowmi qoomkii oo dhan baa istaagay ilaa waaxidan mid mooyaane waqad ra'aytu waxaan arkay alqawma qoomkii ayaan arkay ilaa khaalidaa khaalid mooyaane waka waa banaanyaal qaama waa ficilkii kullulqawmina dee alqowmi waa mudaafile kulluna waa ilaa waaxidan kalaamka ka horeeya laba shardi ka eg culima taa ma yel mustinaa munigii maa la sheegay waa la sheegay muujab maya mise ma wuu yahay dee ilaada waxaa ka dambeeya waa waaxid oo waa mustafne waajib inaad u nasbisaa waajiba ilaa waaxidun ha odhani waa ceeb ya maxaan odhanaynaa ilaa waaxida maynu odhanayna limaada shuruudii baa laga helay marka waaxidan waa mansuubun wa mustana mansuub bstina claamat isatu aahiraة l airi waqad raaytu qawma ilaa khaalida waqad ra'aytu dhab ahaan waxaan arkay alqawma qowmkii baan arkay ilaa khaalida khaalid mooyaane haye mustathnaa munigii ma sheegan yahay waa qoome muhbat ma yahay waa muhbat dee ilaa khaalidan iska kordhow nasbi ilaa khaalida kaga si a ka baqin saxiix wala la tusaalayaashina waa basiid bay la tahay marka ilaa waa daatu istina khaalidna waa mustatni la soo reebaye mansuub bilistina wa calaamat nisbi fadxatu daahiratu cala aakhiri ma inaan tusaalihiis yeelin xaaladaasi waa xaalo xaaladaasi maxay waa wujuubu annasbi labadeedii shardina waadaysa waa tam iyo muujab tamna looga jeedo bian yudkara fiihi almustathnaa minhu tamkana eh, muujabkana looga jeedo bian laa yasbiqahu nafyun walaa shibhuhu ka soco wa in yakun haddii uu yahay ay huwa istinihi min kalaamin kalaam xaggii haddii uu ka ahaado kalaamkaasoo dii tamaamin dhammaystiran u saaxiiba dii tamaamkaasoo intanfaa anfoobay ay huwa dii tamaamku faabdilan bedel oo bedel faabdilan bedel oo bedel wuxuu ku leeyahay waa xaaladii labaad waa jawaazu nasbi walbedeliya nasbina way banaan tahay bedelna waa banaan yahay xaaladani waa xilliba waa marka laba shari la helo kalaamku waa inuu tam yahay tamna hadda waa inii sharay de shara kale uma baano waa mustasnaa minugii wax laga soo rebayay in la sheego laakin waa manfi intaas uga dheeri xaaladii o manfina waa maxay dee nefyigi haddaan soo sheegaynaa ka hormara ama shigu nefyi baa ka hormara markaa wuxuu ku leeyahay laba xaalaa kuu banaan bedel iyo nas baa kuu banaan bu ku yii bedel iyo maxaa banaan iyo nasba wuxuu yidhi hanas raacine wa in yakun haddii uu yahay ay huwa istinihi ama ay huwa maagaa ilaadu ay soo saartay min kalaamin kalaam xaggii haddii uu ka ahaaday kalaam kalaamkaasoo dii tamaamin dhammaystiran u saaxiiba kalaamkaasoo intanfaa intafaa anfoobay oo nafyi u galay fa abdilan bedel oo bedel oo mustafnaha mustafnaa minhuga ka bedel wanasbu nasbo dacifa waa la daciifiyey huwa nasbaha fiihi manfigaa dhexdiisaa la daciifiyey haada xukunkan xukunke waa tadciifka iyo daciifku ida stafnayta waa marka aada soo reebto hu mustanihii min jinsihi mustanaa minhuga jinsigiisa waa marka aad ka soo reebto wamaa ka siwa ay istaqara sugnaaday siwaahu maaga sokodi waxa sugnaaday xukmuhu maa siwaha xukunkiisu xaasilun waxa uu ku xasilay bicagsihi madkuurka hore ee aynu sheegnay ee mutasilka cagsigiisu ku sugnaaday u fiirsada inta yar waa xaaladii labaad ee uu qaadanayay ismiga ilaada ka dambeeya waa jawaasu nasbi walbedeliya haddaba jawaasu nasbi walbedeliya wuxuu ku leeyahay sheekhu kitaabka horena kuso ila tahe waxaa la eegayaa kalaamkan horaa la eegaya ya kalaamka hore ayaynu eegayna kalaamka hore markaynu eegno laba mid baa ka soo bixi ismiga dambe inuu noqdo mutasil iyo inuu noqdo munqatic ya mutasil macnaheedu waa maxay kan aynu soo reebayno iyo ka aynu ka soo reebaynaa inay isku mid yihiin istifna mutasila la rabaa soo mayna fahmi iyo inuu munqadic noqdo munqadicana waxaa la rabaa kan aynu soo reebayno iyo ka aynu ka soo reebaynaa inay kala jinsi yihiin waa dad iyo xoolaba labadaasaa dhalanaya hadaba eega ismiga hadii uu mutasil noqdo istifnaani haddii mutasila noqdo oo mustanaa aynu soo reebnay iyo mustanaa minhuga aynu ka soo reebnay haddii ay isku jinsi yihiin waxaa raajix ah bedelkaa raajixa ah. maxaa raajixa ah? bedelkaa raajixa ah. qaama alqawmu eh, maa dhahade nafyi geliya maa qaama alqawmu ilaa zaydun haddaba zayd muna raggan qoomkaa ka tirsanayn mayna isku jinsi ahayn waxaa raajix ah inaynu ka bedelnaa raajixa oo korin yagin hadda marfuuc bu ahaa sawma dee ka bedel hadduu mansuub noqdana nasbaad ku raacin hadduu majruur noqdana majruur ku raacin maa ra'aytu lqawma ilaa zaydan baad odhanaysa aya maa marartu bilqawmi ilaa zaydin baad odhanaysa mayna basidayn bedelkaasaad odhanaysa bedelka ayaa raajix noqonaya mustanihii aad soo reebtay ee mustanaa minhuga aad ka soo reebtay haddii ayna isku jinsi ahayn oo laba jinsi ay kala yihiinna munqadicda loo yaqaanaaye nasbaha ayaa raajixa ha maa qaama alqawmu ilaa baciiran baa ya maa qaama alqawmu ilaa baciiran baciir waa awr dee qoomka la jinsi ba ya culimo maya la jinsi maaha de la jinsi maaha maadaama aynan una la jinsi ahayn waxaa raajix ah in la waka in la nasbiyahe ayaa oo la idhaahdo maa qaama alqawmu ilaa bacira in la markaa saasaa loo kala rajaxaya iska ilaaliya xaalada dambe ila waxaan jawaazu lbadeliyati wanasbaynun sooma saasaynu kala rajaxaynaa hadduu mutasil noqdo bedelkaa raajixa hadduu munqatic noqdona nasbaha ayaa raajixa waka wuxuu yidhi wain yakun haddii uu yahay ay huwa istifnuhu min kalaamin kalaam xaggi haddii uu ka ahaaday kalaamkaasoodii tamaamin dhammaystiran u saaxiib ah dii tamaamkaasoo intafaa anfoobay oo nafyi u galay faabdilan bedel oo bedel bedelku xilli muraajix noqonaya markuu mutasilka yahay wanasbu nasbo fiihi kaasi anfoobay la nasbiyaay dacifa waa la daciifiye huwa nasba halkaa maxaad ka garatay inuu raajix yahay ayo mutasilku haadaa xukunkan oo tadciifka ihi ida stanayta waa marka aad soo reebto min jinsi jinsigiisa markaad ka soo reebto weeye nasfuhu marka uu daciifka noqonaya waa marka jinsigiisa ad ka soo reebto ee mustanihii iyo mustanaa minigii ay isku jinsi noqdaan nasbaha daciifa oo bedelkaa raajixa hadda si fiican ma ufahanteen wamaa ka siwaahu ka soo haray wama wamaa ay waman ladika istaqara sugnaaday huwa ladigu siwaahu maaga sokadii ka sugnaaday xukmuhu maa siwaha xukunkiisu xaasilun wuxuu ku xasilay bicagsihi kan madkuurkaa ah ee mutasilka cagsigiisa ayuu ku sugnaaday oo waa maxay haddii uu munqadic noqdo mutasil garanaye cagsigiibuu noqonayaayo halkii kore bedelku uu raajix ka ahaa nasbahaa raajix noqonaya bedelkuna daciifuu noqonaya muna banaanyaal noqon waa basiid bay la tahay tusaalaad ku fahmi kalan yaquuma alqawmu ilaa jacfaru wanasbu fi ilaa baciiran akaru wadalika tusaale ka qawlika oo dhaaraadaiyo wixii lamid aa tiri lan yaquuma ma kacayo alqawmu qoomku ma kacayo ilaa jacfaru jacfar u fiiriyaba waa mutasil ba mise waa munqatic ya waa mutasil jacfar qoomkuu kamid yahay aye nasbaha iyo bedelka midkaa raajixa bedelkaa raajixa ilaa jacfar waa ka guuri soo ma aragti wanasbu nasbo fii ilaa baciiran fii ilaa baciiran la nasbiyaa wanasbu nasbo oo fiika qawlika odhahdaada iyo wixii lamid ah ku sugnaaday lan yaquuma alqoomu qoomku ma kacayo ilaa baciiran awr mooyaane a tidhaahdo agharu nasbahaasi isaga ayaa badan min arafci rafcaha ayuu ka badan yahay bedelnimo lagu rafciyo muxuu ku leeyahay waa istifniin munqatica ahaa ilaa baciiran in la nasbiyo ayaa ka fara badan in la rafciyo maxaad halkaa ka fahmaysaa inuu nasbihii raajix yahay bedelka oo rafcihiina uu daciif yahay wadalika tusaale ka qawlika oo dhahdaad iyo wixii lamid ahaa lan yaquuma ma kacayo alqowmu qoomku ma kacayo ilaa jacfaru jacfar mooyaane wanasbu nasbo fi ilaa baciiran ilaa baciiran la nasbiyaa akaru isaga ayaa badan nasbu min arafci de rafcigibuu ayuu ka badan yahay oo lagu rafciyo bedelnimo wa cinda bani tamiim de reer banu tamiim agtooda weeyi cinda banu tamiim weeyaan waaye ama ahlulxijaaz waxay leeyihin haddii uu munqadic yahay nasbuhu waa waajib bay leyihin nasbuhe waa waajib bay leeyihiin Ah, saasaad ula soconaysid halkaana ukukxukunka kii labaad baynu kaga baxnay maxaa noo dhiman hal xukun halkaa xukun muxuu ahaan jira waa xasabulcawaamil kawnuhu bixasab alcawaamil wain yakun hadii uu yahay ay huwa istinihi min kalaamin kalaam xaggii haddii uu ka ahaaday kalaamkaasoo naaqisin kala dhantaalan fa ilaa ilaa qad ulqiyat waa la bilaash yeelay waalcaamilu caamilkiina istaqalla wuxuu u madax bannaanaaday hee limaa bacda ilaa ilaa waxa ka dambeeya inuu ku camal falo ayuu u madax banaanaada maynaba sidayn waa kii saddexaad naaqis waa maxay macnihiisu naaqiska macnihiisa fahma oo bian lam yudkar fiihi almustathnaa minhu maxaan la sheegin mustathnaa minhugi lama sheegin mustathnaa minhugi he lama sheegin mustathnaa minhugi waa meesha sheekh ka go-an maadaama mustathnaa minhugi meesha uu ka go-ayo kalaamkii uu naaqis noqday waxa ku hoos lifaaqan oo isna hoos yimaada inuu manfi noqdo de inuu manfi noqdaana way ku hoos lifaaqan tahay haye kalaamkii haddii uu sidaa noqdo maxaa la samaynaya ilaada waxaa laga soo qaadaya sawir iska taagan meesha waxba ma shaqaynayso qadulgeet waa la bilaash yeeli kule waxba ma qabanayso waa la laaqi yeelaya mulqaat baa laga dhigay waxba ma shaqaynayso taswiirteedu maa taallo meesha haye ilaada waxa ka horeeya oo ficilka ahi wuxuu u istiqlaalaya oo u madax banaanaanaya ilaada waxa ka dambeeya Ah, oo ka dhiganaya kolba wuxuu u baahan yahay hadduu mafcuul u baanaana mafcuul uga dhig hadduu faacil u baanaana faacil uga dhig adoo tacalum u baanaana kusoo xidh waa intaabade wain yakun haddii u yahay ehi oo istitnihi min kalaamin kalaam xaggii haddii uu ka ahaaday kalaamkaasoo naaqisin kala dhantaalan fa ilaa ilaadii qad ulqiyat waa la bilaash yeelay ee hiya ilaa walcaamilu caamilkiina istaqalla wuu madax banaanaaday ay huwa caamilku limaa bacda ilaa ilaada waxa ka dambeeya ayuu istiqlaalay oo u madax wadalika tusaale ka lam yaqum maki in weeyaan ilaa abuuka aabbaha mooyaane awalan ay filawali markii ugu horraysayba walaa araa anigu ma arko ilaa akhaaka walaalkaa mooyaane muqbilan xaaliy ahu mid qaabilay fi lcilmi wa fi lkhayri iska dha cilmi iyo khayr qaabilayde haddaba u fiirsada lam yaqum mustana mingu meesha muu sheegan yahay maya dhaade muna naaqisa in kalaam waa naaqis nafyina uu noqonaya mar haddii u naaqis yo lambaaba ka horaysa haye ilaada waxaad ka dhigtaa laaqiyal buu ku yidhi sheekh waa mulqaadka waxba ma qabanayso yaquntan ka horaysa ilaada waxay u istiqlaalaysaa iyo u madax banaanaanaysaa ilaada waxa ka dambeeya faacil bay u haysataa de haddamina basiid noqon lam yaqum ilaa abuka abuka aba faacil eh, yaqum ilaana waa mulqaada waxa ma shaqaynayso limaada mustathnaa munigi laga soo reebayo waxbaan joogin mar hadii aanu joogin oo kalaamkii uu naaqis noqday manfina wuu yimaadaa meesha e eh, haddee naaqis u yimaadee ilaada waxa ka horeeya wuxuu istiqlaala ilaada waxa ka dambeeya macluuma idin dhacay culimo walaa araa ilaa akhaaka muqbilanna waa maxay waa la mid iyaduna araad waa tii basariyada soma aragti ya saasaynu ka laqmaynana inay basariyata walaa araa ma arko anigu ilaa akhaaka walaalkaa mooyaane cid kale ma arko muqbilan xaalu yahay aku mid qaabilan khayr iyo cilmi iyo wanaag oo dhan haye araa walaa ara mustana mudigi maynu aragna la aye nafina soo kama horeeyo kalaanku waa naaqis manfiya sooma haddaba eeg ilaada waxa ka horeeya oo araa'ihi waa caamile wuxuu u istiqlaalaya u madax banaanaanaya ilaada waxa ka dambeeya oo ah akhaaka maxay noqotay marka mafcuul bay ka dhigatay de mafcuul mayna ka dhigata ah. maa marartu ila bizaydin ka war ya mayna u istiqlaalin dee mustadamurgii ma jooga soo ma aye maxaad samaynaysaa dee kusoo tacaluji jaariya majruur ilaada kusa waka wain yakun haddii uu yahay ay huwa istinihi min kalaamin kalaam xaggii haddii uu ka ahaaday kalaam kaasoo naaqisin kala dhantaaran fa ilaa ilaadii qad ulqiyat waa la bilaash yeelay ee hiya ilaada walcaamilu caamilkiina istaqalla wuu madax banaanaaday wadalika tusaaleka lam yaqum ma kicin weeyaan ilaa abuuka aabbaha mooyaane awalanay fi lawali markii ugu horraysayba walaa araa ma arko anigu ilaa akhaaka walaalkaa mooyaane muqbilan xaalow yahay waa meelaha waxa weeyaan laga faaidaysta lasku laaqo istina si mufaraqi iska ilaaliya markaa naxwahan waa wasiilo haddii isaga waxa weeyaan de aanad baran oo wakti aanad ku bixinna waxa weeyaan maqaasidii aad ku gaadhaysay de waxa weya in badan fahmi maysi meelo badanna waa lasku laaqa iska ilaaliya laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajida soo adiiskiisa ma ya istina waxaa lagu odhanayaa istina maxaa asal u ah ma in mutasil laga soo reebo mise munqatic inuu ahaado inuu mutasil ahaado waxaa lagu odhan marka laa tushadu rixaalu fi masjidin ila ila alaaati masaajida waxaa la sheegay he waxaa fiican le inaynu ka soo reebno mid lamida sow ma masjid baynu sheegaynaa markaa waxaa banaan baa lagu ohanaya in quburi loo rixliyeysto a saasaa banaan baa lagu odhanaya saxiix wala la de haddii aanad gerin hayaad ohanay soo ma ya sheekh waxaa fiican in caam laga dhigo oo la idhaahdo laa tushadu rixaalu fi mawdicin boosba qabrigu markaa muxuu kamid yahay mawdica muna soo gudagelayn wuu soo gudagelaya mid kale aad kaga jawaabi kartaayo buqaacda ilaahay uu ugu jecel yahay de waa masaajidda mar haddee masaajidda la yidhi looma rixliyeysan karo waxa ka soo hadhana waa min baab alawla soo ma markaa eeg iska ilaaliya a naxwa wakti laguma lumiyo ga odhanaya ya waa cilmu wasiila oo in isaguna dul ictikaafo lagu lumiya de inna dul ictikaafo maaha laakin he muxuu ku gaadhsiinayaa de maqaasidi buu ku gaadhsiinaya marka in wakti waxa weeyaan fiican la siiyo oo la barto waxa weeyaan oo wakti la geliya waa muhiim de marka ka soco wakafdu mustathnan cala liطlaaqi yajuusu bacda sabcati lbawaaqi wakafdu mustathnan mid lasoo reebay khafdihii cala liطlaaqi duubduubnimo lagu khafdiyo yajuusu waa banaan yahay ay huwa ayo mustanahaasi yajuusu waa banaan yahay ay huwa khafdahaasi bacda sabcati toddobada dabadood ayuu banaan yahay toddobada albawaaqi soo hadhay maxaynu rabnaa ilaa keliyanu ka hadalnay soo ma ya ilaa waxaa ka soo hadhay waa imisa hayru iyo siwanoo luqaadki siwan suwan sawa so afar ma khala cadda xaasha mayna toddobayn toddobadaasi mustatnaha lagu soo reebayo cala lidlaaq in lagu khafdiyaa wuu banaantay yudi bad bad eh, muxuu ahaa bacda sabcati albawaaqi saa ula so waa lagu khafdinaya marka oo dee hayru iyo siwan waaba asmaa oo waxa weya waa lagu jaraya soo garan ya xukunkii ilaada waxa ka dambeeya qaadan jirayna iyaga laftoodaa qaadanaya qaama alqawmu hayra zaydin baad iska odhanaysa ra'daasa qaadanaysa de kutubtas ku gaari doonaa aye maa qaama alqawmu aye hayru zaydin ya haddii kale maa qaama alqawmu hayra baciirin saas o odhan hadduu mutasliya aye qaama alqawmu waxaan ujeedaa ma qaama ayru zaydin ma qaama ayru zaydin saasaad ohan waa istin muara ade sooma inaan kara saasaa la ohanaya marka kuwa kalena way jerayaanba de khalaad iyo cadaad iyo kuwina iyaguna way jeraya wakafdu mustanan mid la soo reebay khafdihii cala aliطlaaqi duubduubnimo lagu khafdiyaa yajuusu waa banaan yahay ay huwa khafdahaasi bacda sabcati toddobada dabadood ayuu banaan yahay toddobada albawaqi soo hadhay waka wanasbu nasbo aydan aidu aydan noqosho ayaa noqonaya jaa-is mid bannaan weeye nasbahaasi liman cid buu u bannaan yahay mankoo yashaa yashaau doona bimaa khalaa inuu wax ku nasbiyo wamaa cadda inuu wax ku nasbiyo wamaa xaasha inuu wax ku nasbiyo laakiin haddee maadaasi la geliyo wawaxa waajib noqonaya in la nasbiya waajib noqonaysa in lagu nasbiyo laakiin xaaladda ay mutaradidka noqonayaan waa xaaladda aan maal lala hadii waxa ka dambeeya la nasbiyo ficilnima waxaa lagu nasbinaya mafcuulnima oo khalaa iyo labadeeda walaalood maxaad ka dhigtay ficil maadli baad ka dhigtay faacilkooduna u yahay waajib listitaar waxaa ka dambeeyana mafcuulnimaad ku nasbisay haddii la khafdiyana waxaad ka dhigtay xarfujer baad ka dhigtay laakiin haddee maa masteriye lala xidhiidhiyo waxa waajib noqonaysa oo way caynoobayaan ficilnimo waxaa ka dambeeyana mafcuulnima kolkaa u nasbisanaya yana basidan wanasbu nasba aydan aidu aydan jaa mid banaan weeyi liman cid buu u mankoo yashaau doona bimaa khalaa inuu wax ku nasbiyo wamaa cadda inuu wax ku nasbiyo wamaa xaasha inuu wax ku nasbiyo ruuxa doona ayuu nasbahaasi u bannaan buu ku yidhi halkaa maxaanu kaga baxnay mustanaha waxa weeyaan mustanaha lasoo reebayo fii bacdi axwaali oo mar mansuub noqda ayaynu halkaasi kaga baxnay halkaasaan gudaynana insha allah wallahu aclam subxaanaka allahuma ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk